warahmatullah barkatu haddana sheekha ku warejinaya insha allah tacala baa la isticmaalaya mise kuwa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما جميعا وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ugu horeyn jaamacadda iyo maamulkeeda iyo magaalada iyo dadkeedaba waa mahad celinaya intaa kadib <clears throat> darsiga maanta loo qoondeeyey wuxuu ku saabsan yahay ahmiyat اddiin wa xaajat اlbashariyati ilayh diinta iyo kaalinta ay nolosha ugu jirto ama mudnaanta diinta iyo bani aadamku sida uu ugu baahan yahay aadanuhu waxa hubaala diinla-aan noloshu inay kadeed ku tahi laakiin maanta wadciga dunidu uu ku jiro waxaad moodaa dad badan oo diinta ka sii fogaanaya inay jiraan kaannamaa wasfigii uu qur-aanku ku sheegayay markii nebigu maka joogay calayhi salaatu wasalaam famaa lahum can tadkirati mucridiin kaannahum xumrun mustanfira farat min qaswara ilaahay baa wuxuu leeyay maxaa dhacay ay diinta uga jeesanayaan waxaad mooddaa farow diday oo libaax eryayo barowgu waa dabadeedka waa shay xooggan oo dheereeya kaasoo libaax eryaiyo weliba baad moodaa buu alla ku tilmaamaya dadku markaasay diinta uga jeesteen caalamka aynu maanta ku noollahay nimanka siyaasiyiinta ee hogaamiya waxay isku dayeen inay cadaadiyaan diinta ama diimahaba dadka laga fogeeyo diinlaawayaashana kor loo soo qaado yurub waa dhoweyd ilxaadka rasmiga ahi ceeb buu ahaa iminkana shaashadu iyagay u furatoo hadla dadka kale in shaasho ay ka hadli karaan ay helaana waaba cidhiidhi hadda waxaan leenahay bini aadamku nawcan maa marka maadadda la eego wuu taطawuray laakiin marka laga eego xagga akhlaaqiyaadka caqaa'idda cadaaladda dhaqanka marka laga eego weli wuu gebidhacayaa weli ma taabanin jid quman dulmiga badh markuu riixaba dhanka kaloo dulmiyuu uga dhacaya waxay waxaa xaqiiqaa inaan falaax jirin intuu nebi maxamed ku dhawaaqayay mooyaane calayhi salaatu wasalaam imaamu axmed iyo bayhaqi ayaa waxay soo saarayaan xadiid axad asaxaaba laga warinayo oo ka warramaya wakhtigii jaahiliyada aanu islaamin anigoo inan yaraan aabbahay soo raacay buu yidhi oo dabeetana suuqii dilmajaasa la odhan jiray ee carabta isugu iman jirtay anigoo marayna ayaan arkay buu idhi nin leh yaa ayuha nnaas quuluu laa ilaaha illa allah tuflixu oo dadkuna ku ururayaan oo nin aada u qurux badan isna daba socda buu yidhi oo timaha laba meelood ka xidhay oo le innahu saabi'un kaadib waa beenaale diintiisii ka tegay ha dhegaysanina ku leh markaasaan idhi wuu yidhi aabakani waa kuma wuxuu sheegay inuu nebiga yahay calayhi salaatu wasalaam ka hore kan dambe daba socdaana waa adeerkii buu yidhi abulahab baa la yidhaahdaa maantaa laga soo bilaabo ilaa maanta dad diinta ka fogaynaya baa jira laakiin waxaan leenahay waxa xaqiiqa ah aadanuhu mar kasta uu diinta ka fogaado inuu lumo faman ittabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqa wman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma ilaahay wuxuu leeyahy ciddii hanuunkayga raacda ma dhumo oo ma ambado mana kadeedmo aadanuhimaa inuu waddadu ku socday ka lumo walo waddo fiicanba ha hayee meeshii uu socday meelaan ahayn jihaduba inay ka lunto ama maahe jihadaba inuu isleeyahay qaba eh laakiin uu kadeedanyo si loo gaadha aanay jirin haddaad diinka raacdan baa ilaahay leeyay labada midna la kulmi mayso haddaad se ka jeesataan waman acrada can dikri faina lahu maciishatan danka nolol cidhiidhiya buu leeyahay baa ilaahay yidhi nolol cidhiidhiya kitaabu anzlnaahu ilayka lituhrij annaas min aulumaati ila nuur waxaanan u soo dejiyey diintan baa ilaahay leeyay inaan mugdiga laydinka saaro oo iftiinka laydi geeyo mowduuceenna waxaynu isku dayi doonnaa dhowr weji inaynu u dhigno kow waxaynu ka warrami doonnaa qofka maxay diintu ahmiyadda u leeday ka fardin ase berson qof ahaan ilaahay markuu qofka diinka haysta rabbi soo dejiyey iyo kaan haysanin markuu is dhinac dhigay rabbi wuxuu ku tilmaamay awaman kaana maytan faaxiyaynaa wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi اnnaas kaman mahaluhu fi اظulumaati laysa bikharijin minha kadalika zuyina lilkaafiriina ma kaanuu yacmaluun ilahay wuxuu leeyahy awaman kaana mayitan aw maytan ninka wax dhintay ah qofka dhintay ee aanu noolaynay baa ilaahay yidhi waxaa lagu qiyaasayaa qofku markuu diin la'aanta yahay kal mayiti inuu yahay sidii qof dhintay kaa dhintay aanu noolaynay oo aanu siinay if uu dadka ku dhex socdo miyuu la mid yahay baa ilaahay leeyahay ku guuraynaya meel gudcura ka gudcurka socdiya kaasi miyay siman yihin oo weliba gudcuka marnaba aan ka bixi karin kadalika zuyina lilkaafiriina maa kaanuu yacmaluun saasaasee loogu qurxiyey baa ilaahay leeyahy kuwa gaaleed waxay camal samaynayaan way isla quman yihin in aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamu ilaahay wuxuu leeyahy kuwa yidhaahdaa allah noo rabbiya ee dabeetana eraygaasi ku qumanaada waxa uu sheegayo kuwaasi nolosha intii tagtay muruga kama hayso inta soo socotana cabsii kama hayso qofka bini aadamkaah labadaa hadduu ka nabad galo wuxuu ku nooliyey nolol satisfaction nolol fiican nolol xasiloon nolol mutma'ina ah. hadduu qofku ka nabad galo tiraanyada hore wixii uu soo mariya taariikh madoow uu ku ciil qabo ciilqabka hadduu ka magan galo marka uu ka magan galo nolosha soo socota iyo cabsideeda iyo warwarkeeda labadaa midna haddaanay jirin qofka bini aadamka xaala mumaina buu ku nool yahay diintu halkay bini aadamka ugu jirto taarikhyahanada dunidu markay ka warramayaan ama qolada archeologigu waxay tilmaamaan aadanaha taariikhdiisoo dhan inta la hayo lama hayo mujtamac diinlaawo ahaan jirin mujtamac kasta waxbuu caabudi jiray walidaalik ayuu blutark taarikhyahankaasaa wuxuu tilmaamayaa dunida waa la arkay buu yidhi magaalooyin aan qusuur iyo daaro waaweyn lahayn dhul aan masaanic iyo lahayn xusuun lagu ilaaliyo qalcada lahayn laakiin fi taariikh lama haya buu yidhi magaalo bilaa macbada meel wax lagu caabudo magaalo aan lahayni ma jirto axad اlmulxidiin اlmucaasiriin ayaa wuxuu qoray buug uu ku tilmaamayo gene of worship baan raadinaynaa buu leeyay malaa genetiska qofka bini aadamkaa jiiniskiisa malaa mid baa cibaadada ku saabsan buu leeyay yacnii sida bini aadamku ugu dhegan yahay inuu wax caabudaa waxa ay tilmaamaysaa buu leeyahay masaladu d n a-ga inaynu ka dhex baadhno oo haddii la baadho malaha jiin cibaadada ku saabsan inaynu heli karnaabay u muuqataa buu leeyay siduu bini aadamku ugu dhegan yahay masaladan ay ahmiyaday leedahay waxaad sawiri kartaa haddaynu xagga kale iska taaganoon idhaahna marka la diin beelo maxaa dhaca soomaalidu waxay idhaahdaa calaf yar iyo ciidan yarba marka la waayaaba la tabaa qofku markuu nicmada ku dhex jiro uma muuqato bini aadamka haddaad tidhaama nicmaysantahy qof walba inta ka maqan baa nimco la'ah imika inteenana hor fadhiya waxaan rajaynaya inaa wada caafimaad qabtaan laakiin saaka kuma is idhi wallaahi nicmaad haysaa waad caafimaad qabtaa maad xasuusan waad kacday una de sidii loo ordi jiray laakiin inta dhakhtarka joogta haddii loo tago iyaga waxay u muuqan lahay adduun nicmadiiba inuu caafimaad qab u yahi ma nin soo kacay caafimaad qab ku socdabaa iyaga warwarkoodu yahay marka aadanuhu inta badan nicmada markuu hayo aada uma dareemo dad yar baa dareema bal haddaba aan diinta xaggan dhigno oo diinla-aanta sifayno qofku markuu diinta beelo maxaa dhaca jariidad la yidhaahdo rosal yusuf waa liberalismka jaraidka faafin jire masaarida majalla weeyaan rosal yusuf la yidhaahdo ayaa maqaal qortay mid wariyaasheeda ka tirsan ayaa waa hore tegay scandinavian waddankani swidhen la yidhaahduu tegey dabeetana waddanka swidhen waa waddannada ugu barwaaqaysan marka dunida barwaaqooyinkan la sheego la eego waayo waa waddan dowladdiisu barjadka ugu badan ama wasaaradda ugu lacagta badan leh dowladdu waa wasaaradda ashuun ilijtimaaciya ku saabsan danta bulshada wasaaradda ka shaqaysa wasaaradda labaad ee ku lacag xigta waa wasaaradda waxbarashada halka dunida kale laga yaabo wasaaradda difaaca iyo amniga iyo kuwaas inay yihiin kuwa u lacag badan leh marka waa wadanadii bilaabay walfeerada tan iyo caafimaadkan bilaashka iyo waxaan tirada badan leh bini aadamka la siiyo qof walo waddanka degan inuu goora helo wariyihii intuu soo noqdo wuxuu qoray maqaal la yidhaahdo ahluljanna laysuu sucadaa buu yidhi ahlujannuhu ahlujannuhu sheegaya waa reer iswiidhad ahlu janne saciidiin maaha buu yidhi dad badhaadhay ma aha waayo tusaalayaal aan bixiyo dunida reer galbeedka ee dillaantu ku badatay waxaa aad u badan isdilka suusaydka qofku inuu isagu naftiisa gooyo dadka isdila markaasi si aan loo boorin arrintaasi oo aanay mujtamacu u ogaanin tacsidooda laguma qoro jaraa'idka jaraa'idka waa ina waddannada ka soo baxa haddaad bayjajka u dambeeya eegto saddex afar shan bayjo oo dambe waxaa ku qoran tacsi dadkii dhintay dadkoodu tacsiyaynayay iyaga laguma daro liiska si aan dadka loo xasuusinin isdilkiiya waxa dowladu waxay u sameeyeen hotlines qofku hadduu warwarkaasi ku dhaco bal waa intaasoo la badbaadin karaayo hotline-kaas oo garaac mar kastood garaacda waa lagaa qabanaya marka khubaro ama psychology ama culamaaudiin ama kanabaa kaa qabanaya waxa laysku kaadayaya in lagu yidhaahdo bar horta u yara kaadi agaadaa iskale wakhti yarna sii aynu yaro wada hadallo oo aad wax ku weydiinno dowlad dowlada ka mida ah waxaa batay dilkii isdilka dabeetana waxay isweydiiyeen cilmi baadhisee loo samayn karaa dadkan inaguma filla dhowrkan qof aynala soo hadlaayeen sidee baynu cilmi baadhisu samaynaa si looga hortago isdilka waayo mushkilad haddaad rabto inaad xallisho waa inaad gunteeda si fiican u ogaataa baadha waxay dowladdu qaadatay inquiry in la sameeyo dadka wax la weydiiyo siday u dhici kartaa waxay idhaahdeen si qof kastoo istila baynu ogaan karno ha loo sameeyo dowladdu meel ay leedahay oo dadku isku dilaan dowladdaa markaa waxay samaysay manxar bashariya halka adhiga lagu qalaa taqaanaan soo meel dadka lagu qalaa loo sameeyey wixii dhimanayaa meel ay yimaadaan manxarkaa bashariga aad imanayso laba waxba waad ka helaysaa waxaad ka helaysaa dhakhaatiir iyo aqoon-yahano kuu sheega sida fududee adigu aad ugu dhiman karto sida ugu fudud ee nafta lagaaga jari karaa haddaad sidaa yeesho haddaad saa yeesho haddaad saa yeesho kaalmadii dowladdana waad helaysaa nafka nafkagoynta nafta lagaa gooyaa dhanka kale waxaa la rabaa inquiry in lagaa qaado in lagu waraysto bal sababaa kuu kalifaya isdilka kan in lagaa joojin karo in la ogaado in lagu daweyn karo in la ogaado dhanka kalena ee doorashada adaa leh laakiin macluumaadkaaga in la helo mashaakilka ijtimaaciga dadkii aad ka tegaysay bangiyadaad wax ka amaahatay dhibaatooyinka dhaqaale waxaana in lagaala xisaabtamo sidii lagaaga reebi lahaa idan waa waraysi iyo fududayn dilka dowladdu markay meeshii samaysay qoraaga buugga qoray wuxuu leeyahay dadkiibaaba kuyuga wada qabsaday kuyugiibaa dheeraaday dadkii rabay inay isdilaan ayaa tiro batay dabeetana baarlamaankii waddankaa fadhiistay oo yidhi waa mamnuuc dowladdu waa inay xidhaa meesha tan waa in la joojiya saasha isweydiinka waxaa weeyaan waddan barwaaqaysan oo dadka joogaa dhaqaalo haystaan oo problem isku yar yihiin maxaa keenay inay manxar bashariya intay samaystaan dadku uu kuyuu galo waxaa keenay khawaa ruuxiya naftu bini aadamku materialka dabadda ka xiga ma satisfy gareeya waxa satisfy gareeya inar baarkiisa waxa ku jira qofku waxa uu rumaysan yahay qalbigiisa iyo maskaxdiisa caqiidadu haysto nolosha siduu arko wanaagga wuxuu u yaqaano waxa uu muma'inka ku noqon karo kaas baa satisfactionkiisa keena dowladda way xidhay su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan maxaa dadkii jeclaysiiyey inay isdilaan maraykanka buwaagta ka soo baxda one of the bestseller bookska mid ka midaba wuxuu noqday ee buug ka warramaya sida ugu fudud aad isu dili karto su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan bini goormuu u wada baahday sida ugu fududa uu isu dili karo inuu ogaado ilaayo buugga uu ka noqdo baselar buug buugga ugu fiican in la iibsado ilaa uu ka noqon karo limaada yaxtaaj annaas in laisdila maxay dadku ugu baahdeen dadka waaweyn waxaa laga yaaba inaad tidhahda mashaakil baa ka hor yimi kan baa ka hor yimi anagna muraahiqiinta teenagers adolescents dhalinyarada da'yarta ee soo baaluqday ama da'daasi joogta dhowr jirka ah waxay dhahdaan maraykan waa ixsaa'iyaad qadiima weliba kuwa kale shan iyo labaatan milyan oo da'yartaasaa ku nool nus milyuun kamida mida ah shan boqoloo kun baa isku dayay inay istilaan lix kun baanay u suurto gashay inay sanad kasta kows kaga siiso waaba imikaaba noloshu u bilaabatay qofka weyne noloshu uu ka daalay iyo dhibtaa ku badatay iyo waxbaan garanay kan hadda u bedhbedhleeda soo bilaabayba imika waxa ku kalifay inuu isdilaa waa maxay waxay dhahdaan da'yarta u dhaxaysa shan iyo toban jir ilaa sagaal iyo toban jir geeridooda saddexda waxay u dhintaan waxa ka mida isdilka waxay dhahdeen da'yartaasi dilka dhimashadooda ugu badani waa saddex shay shil gaadhi iyo isdil iyo ku tilmaamaan xawaadis ilijraam homisideka gaangiskan yaryare iskhaarajinaya yow waa saddexda sababoodee ugu tirada badan lee da'yartooda laysa isweydiinta waxale marka haddaynu kuwaas waa jir ilaa jir sayaadkule ay sameeyeen waxay ku tilmaamayeen jir ilaa jir waaba shayga labaadee isdulka ugu badan ee u dhintaa walidaalik hayuu qoraga la ydhahdo colon wilson baa wuxuu leeyahy isagoo sifaynaya magaalada la ydhahdo new york ayuu yidhi waa qata'un jamiil lixaala min atacaasa buu yidhi waa dabool badan oo xaalo hooga qarinaya buu leeyahy waa lagu baabaa'i buu leeyahy laakiin fayskooda qurxistay wejiyada lacagta iyo daaraha iyo dabaqyada iyo boorsada dunida ugu qaalisan iyo wall street iyo waxa kan markaad aragto waxaad is leedahay halkan dunida kala haysa laakiin wuxuu leeyahay dadka iyo siday u nool iyo waxay rumaysayiin iyo iطminaankood iyo muctaqadkooda markaad eegto waa barilo aad buu u hooseeya markaasuu wuxuu ku tilmaamayaa waa khiطaaءun jamiil buu yidhi waa dabool qurux badan oo laakiin muxuu ku daboolayay xaala min aلticaasa xaalad kadeeda dee ilahay baa qur-aanka qaar buu wuxuu ku tilmaamaya falaa tucjibka amwaaluhum walaa أwlaaduhum inamaa yuriidu allahu liyucadibahum biha fi اlxayaati اdunya watasaqa anfusuhum wahum kaafiruun hala yaabin xoolaha iyo carruurta ay haystaane ilaahay baaba doonaya inuu kuwa ku cadaabo xoolahan iyo carruurtaa lagu cadaabaya waxaad ka garan kartaa hazaadka iqtisaadigii markay dunida ka dhaceen dhaqaala burburadii waaweynaa ee dunida soo maray dagaalo burbur baa dunida ka dhacay innagu dee meel reer galbeedka ama aqoon-yahan ah inaga wada hadlayno wuxuu ka warramay dagaalo burburkii dunida ka dhacay iyo mashaakilku abuuray waxa xaggayda kaba dhicin baan ku yidhi waa xaggiinna w markaasuu yidhi maxaa dhacay in america only ayaa intaasoo kun oo baan kacay buu ku yidhi markasan ku yidhi anagu bangi kacba ma lihin marka horeba bangiba kuma oleysa uma kicin neef adhayaanu iibin jirno welina waa iibinaa waxba haba yaraata naga khasaarayba dunida kama jiraa waxay dhahdaan dhaqaala burburkaasi markuu ku dhacay mujtamaca dadkii u haystay in badanoo ka midi inna way waalata inna way isdishay yacnii hazadii dhacday markii loo adkaysan kari waayey badhka dadna waa isla hadleen oo way isdileen dadka badhna way geeriyoodeen dhan labaadaan ka eegno in yurub afartii qof ee meel marayaba qof baa isticmaala muhada'aadka xisaayaadkooda wuxuu sheegayaa afar qof kastoo yurubiyana mid ka mida inuu isticmaalo maxay dawooyinka kale dhakhaatiirtu ay qoraan ee nafta xasiliya in la dejiyo qofka halka dadka diinta haysta muxuu nebigu tilmaamay cajaban liamri اlmu'min in amruhu kulluhu lahu khayr qofka mu'minka arrinkiisu yaab buu leeyahay buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam arrinkiisoo khayr buu oo waayo cid kalena ma haysata buu nebigu leeyahay walaysa dalika liaxadin ila lilmu'min in asaabathu saraa shakar fakaana khayran lah wain asaabathu daraa sabr fakaana khayran lah hadday nimca heshana ma kibro ma qooqe ee ilaahay buu u mahadnaqaa haddii dhibi haleeshana wuu sabraa askartii maraykanka ee soomaaliya markii dhibtu ka dhacday timi qaybaa islaamay marka la weydiiye maxaa ku islaamteen waxa ugu weyn ay sheegaan waa maxay dad baaba'ay oo kadeed ku dhacay oo dhaqaala burbur oo aan dowlad haysan oo isdilaya oo nafta haysato haddana qosalayaan oo aragnay bay dhahay yacnii iyagu qosalkaasi cajiib laaha dadkani in qosalba ka soo baxa ma aha in bay leeyihin there something markaa ah. qofkani waxan uu waayay oo dhan uu ku ilaabay isagoo nabad haysan oo dowlad haysan oo wax cuno haysan oo waxba haysan ayaanu haddana murugiya warwar ka muuqan bay leeyihin markaa waxu haystaa waxaan dadku haysanin buu haystaa weeyaan soomaaliya waxaan rajaynayaa wixii ka dhacay hadduu waddan iyadoo inagaba dacfi iimaani uu sababay waxaan inaga dhaco haddana intay iimaankaynu ku baaqi ahay ayaa waxay sababtay inaynu dad jiro oo weli nool noqonno inagoo waxba haysan dowlad iyo dal iyo waxba toona iyo jirin haddana dad jira inaynu noqonno caqaaideennu rumaysanay baa sabaaba bacd allah subxaana wa tacaala inaad ilaah rumaysan tahay oo aakhiro rumaysan tahay oo qadarka rumaysan tahay oo calafkaaga inaan waayanin rumaysan tahay waxaasaa keenaya inaad muma'in noqoto walow nolosha laga yaabo qaybteeda dhaqaaliya nabadeedba in kadeed kaa haysto waxa uu ka warramay doctor rushdi fakar nin la yidhaahdo waa geeriyooday alla naxariisto rushdi faktaar waa nin culamada muslimiinta ka mid ah culamaa alfalsafa waaladab fi caalam algharbina ka mid ahaa jaamacaadkan reer galbeed switzerland iyo faransiiska jaamacadka ugu waaweyn buu labada brofesor ka ahaan jiray waana qoraac caan la yaqaano in boqol iyo konton bug ka badan buu leeyahay oo qaarkood mawsuucaad iyo encyclopedia khabiirka ugu ballaanan qoray waxna u yaqaaniin alfalsafa alwadciya afarfoolyamo ah bosati philosophy waa nimay reer galbeedku raggay ka dambeeyeen ka ahna kuway u soo sharaxeen ee nobel bareska in la siiyo ayaa wuxuu leeyahay buug yar oo risaalo koobanah oo nin wariyii uu waraysi ka qaadayo risaaladiisa waxaa la yidhaahdaa nihaayat alcamaaliqa aw camaaliqatu nihaaya wuxuu ka warramayaa filosofiyadii ugu dambeeyey yurubee ugu waaweynaa laakiin marka kan isagoo khabiir filosofa ah, falsafaa kuu takhasusay markan kama warramayo falsafadoodii wuxuu ka warramayaa noloshoodu siday ku gebagabowday isku day inaad risaaladan wuxuu ka warramayaa noloshoodu inay ku gebagabowday mid isdila mid isa mid intaasoo isku dayo oo isha iska soo ridatoo halkan xabad iskaga dhuftay halkan uu soo boodo weli wuu noolaa markaasuu haddana ku celiyey marka wuxuu ka warramayaa badh waasheen badhna isdileen badhna isa sumeeyeen inay u dhinteen intoodii badnay laakiin baabkaa laynoogama warramo ee waxaa laynooga warramaa falsafaday dunida ku soo kordhiyeen yanii falaasafaadka iyo marka laga warramayo noloshooda gaarkaa ah way yartay intaad ogaan kartaa haddaana aduu qof baaxifo waxbaadhaya ahay laakiin waxaa laga yaabaa in lagaaga warramo in dunida aqoontu soo kordhiyey ama wixii uu doodaa ka sameeyey wuxuu ka warramay qiso aad u cajiib oo ah filosofkii falsafa alwujuudiya existentialist miyaa la ydhaha falsafa alwujuudiya filosofkii ugu weynaa wakti dhoweyn weeyaan maaha wakti hore waa gisgaard markuu haystay eh, faransiiska madaxweyneha u ahaa ayaa maalin soo galay gurigiisii islaantiisii oo faraxsan buu arkay kow buu kaga siiyey islaantiioo faraxsan markuu arkay buu kaga siiyey dabeetana buuliisku wacay oo wuxuu yidhi waxaa idinla hadlaya filosofor hebel waxaan dilay xaaskaygii kaalayo shaqadiina qabsada waa la yaabay luuliskii ilaa janankii u sarreeya lala hadlay waxaa la leeyahay filosof rebel baa nala soo adlacayn gaashayniya meeshii bay yimaadeen waa runtii islaantii dhiiggaa ka shumayo waa kow isagiina waa joogaa mididaasaa ku dilay buu idinku shaqadiinii qabsada waa la isweydiiyey maxaa dhacay see wa ku jira isagu waa falsafa alwujuudiya falsafa alwujuudiya waxay rumaysan tahay noloshu inay cabatay noloshu waa dheeldheel kollayba waad dhimanaysaa wax ka dambeeyaana ma jiraan marka waxa fiican bay idhaahdaan dagaal aad garanaysa gebagabadiisa lama galo haddaad dee dagaal gasho laakiin aad ogtahay in nin loobaylo lagu soo jebinayo dee adoo baqayo baad gelayso dagaal aad og tahay leeyahay gebagabadiisa lama galo filosofku muxuu inoo sheegayaa marka wuxuu leeyahay nolosha gebigeeduba waa cayaaya waad dhalanaysaa waad boodboodaysaa dabeetana waad dhimanaysaa waintaha alamru malaa waxa fiican buu yidhi markaa maalintaad ugu farax badantay de inaad ka baxdo islaantoo faraxsanu maan arko waxaan sini buu yidhi de kolle way dhimana maantaaba la qaatay malaaya maanta hakaata kiisu bay yidhahdaan inuu madaxweyneha gaadho giskaar giskaar waa maalin dhaweed uu dhintay oo odaygii baarlamaanka yurub isku dabkeedii distoorkii loo dejinayay waa nimankii maamulayay wade maalin waadu geeriyo ilaa baa yidhaahda anuu biskaad idhaahdo caarun calaa faransa an tactaqila caqlaha ceeb bay tahay faransis maanta inuu caqligeedii xidho eh ha la geeyo musixaadka caqliga ah meelahan dadka xanuunsanaya ee madaxa ka jiran bal meelaha ha la geeyo ha la baado ma aha france inay caqligeeda xidha waa ceebe sababtu waa maxay wayleeda waa diinla markay dhacdo qofku nolosha cabas buu u arkaya qiimo lahayn buu u waxay tahay baan jirin naxariistaa ka guurta waayuu kuugu naxariisanaya wuxuu kule kolleyba oo daban lahayd ee daymankaba iska dhimo ilaahayna wuxuu leeyay subxaanah wa tacaala waaladiina kadabuu biaayaatina summan wa bukman fi اظulumaat man yasha illaahu yudlilhu waman yasha yajcalhu calaa siraatin mustaqiim kuwa ilaahay aayaadkiisa beeniyey summan bukmun baa ilaha yidhi indhaha iyo dhagaaba waa la'ni indhaha iyo dhagu waa waxa ugu weyne maxay waxbarasho keena haddaad labadaba beesho miinskii waxbarashadaad waayaysa si aad dunida ugala kontaktirayn lahayd ayaa lumaysa ilaahay wuxuu ku tilmaamaya kuwa beeniyey inay yihiin kuwo labadaba beelay oo madow soconaya ilaahay ciduu doono waa lumiya waman yashaa yajcalhu cala siraati mustaqiim aayad kale ilaahay wuxuu ku tilmaamaya aw ka dulumaatin fii baxrin lujayin yaqshaahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaab dulumaatun bacduha fawqa bacd ida akhraja yadahu lam yakad yaraaha waman lam yajcal illaahu lahu nuura famaa lahu min nuur waxay lamidin baa ilaahay tilmaamayaa sidii mugdiyo bad gunteed ku jira oo mawj kale ka sarreeyo qur ka warramay laakiin century baa la ogaaday badda hoose in mawjada jiraan mawjada loo haysto kuwan xagga sare maraya ayay suurishku ogaadeen inay jiraan mawjado hoosta maraya ilaahay wuxuu leeya waxaa la mid ah dee baddana iftiinku markuu soo dhaco haddii uu jiro daruuri hoosiis bay noqotaa ifka kale baddan korkeeda mawjadahan ka kacaya reflection bay sameeyaan oo ifkii haddana badh bay celinayaan ifka inta soo hadha wayveland u kala baxaan toddobadaa midba meel ku hadhaa meel markaad gaadho haddii nabar kugu dhaco dhiiggaaga ma arki kartid waayo casaankuma ma jiro casaankuma hadhaya ma jirayo markaad sii socda around mitr meelahaas baan rajaynaya markaad gaadho oo light oo dhamm inuu dhammaanayo if baanad waxba ka arki karin uu noqon karo wax lagu arkiskiisu bay yidhahdaan inuu madaxweyneha gaadho giskaar giskaar waa waxay dhahdaan alfalsafa kullaha filosofiga bini aadamku wuu waday waday ee weli la xiqsan yahay kullaha su-aalaha bay yidhaahdaan abiiciga ee macruufkaee la yaqaanay jawaabu raadinaysa oo waa maxay albaxu can ilxaqiiqa bay dhaha wa ayi xaqiiqa min ayna ana xagaan ka yimi xagaan ku socda maxaan halkan ka qabanaya waa bini aadamku su-aala noloshiisa ku saabsan oo isweydiinayo su all science kama jawaabo sciencekeenu materialku inta badan ku xidhay kama jawaabo culamaai falsafa baa isku daya inay baxfiyaan baxfiyaan baxfiyaan walaa laha waayu i ahiya cid garanaysaa ma jirto oon allihiina keenay ahayn inuu inoo sheego waxaasaa meesha u joogtaa xaggaasaa ka timaadeen xaggaasaa ku socotaa waan idin soo saaraya dib baan xisaabaya janniya naar mid baana dingaynaya taasaa keentay in su-aalaha kari qalbigaaga ka degaan walidaalik innaga markaynu aad tidhaahdo qof kale islaamka u sharax waxa laga yaabaa inaad in badan sharaxdo islaamka iyo maxaasintiisa iyo wanaagiisa iyo dhibtada laakiin markaad la kulanto dadkaa cadcadeen diinla-aanta ku dhacday mid islaamaad tidhaha maxaad ku islaamtay waxa ugu badana ay sheeganayaan waa raaxatu nafsi inuu helay waan degay buu leeya qalbigaygaa xasilay balaayadii isaarayd baa iga guurtay buu leeya marka waxa kale innagu waxa laga yaaba inaad tidhaahdo qofka islaamka jeclaysiyo xadaaraanu lahaan jirnay iyo albaxnimo iyo inagu technologiga aynu la fahmayna markaynu wax sharxayna laakiin isagu waxa naftiisa ku jira inuu dareenkiisu isbedelaaba ah waxa ugu weyna uu rabe u arkayo ilaahayna wuxuu leeyay subxaana wa tacaala faman yurid illaahu an yahdiya ninka ilaahay doono inuu hanuuniyo yashrax sadrah laabtiisaa ilaahay u ballaariya yashrax sadrahu lilislaam waman yurid an yudilah qofka uu rabo rabbi inuu lumiyo yajcal sadrahu dayiqan kaannama dayiqan xarajan kaannamaa yasacadu fi اsamaa misaalkan kale ilaahay bixinaya u fiirso aanu rabno inaanu hanuuninaba ilaahay ilay laabtiisa islaamnimada u ballaadhato oo u fahmaa ka baadinimadu ku suganina laabtaa cidhiidhiyoonta oo jiq noqota xarajku waa markay meel wax mari waayaan noqota tusaalaha ilaahay muxuu ku bixiyey wuxuu la mid yahay sidii mid cirka koraya iminka ay dunidu ogaatay markii ay cirubaxa samaysatay in cirka loo baxo kullamaa kor loo sii socdaba inay yaraato maxay oxyjinku dhakhaatiirta waxay noo sheegeen de hadday kaa yaraato waa intan karoonuhu dadka uu ku laayaye in neeftu kugu dhegaysan de neefta hadday kugu dhegtana dee laabtaa ku cudhidhyoomaysaa waad hinraagaysaa oo neef kugu filan baanad haysanin ilaahay wuxuu leeyahay kan diin la'aanta ku sugani wuxuu la mid sidii kii cirka koray kaanama yasacdu fi samaa say laabtiisu u cidhidhiyoomayso ay marka dambe jib u noqonayso xaraj u noqonayso aanay cidhiiriga u dareemayso aayad kale ilaahay wuxuu leeyahay waman yushrik biاllah ninkii ilaahay u shiriik yeelaa fakaأnnamaa khara min الsamaa nin cirka ka soo dhacayo kaluu la mid yahay cirka haddaad ka soo dhacdo dee hawada iyo grafitationkaa ku wadaya no control adigu isma maamushid taas waxaa dhacaysa inaad gebi dhaclayso oo uu controolku kaa luma qofku haduu diin beelo kontroolkaa luma kontroollada koowaada lumana kuwa akhlaaqiga ugu horeeya kuwa akhlaaqiga baa ugu horeeya wuxuu la mid yahay mid cirka ka soo dhacay oo shimbiruhu goobayaan ama hawadu sidatoo meel daran ku tuurtay baa alla leeyahy subxaana wa tacaala ayuha alaxima dunida dadka ugu saciidsan ascad innaasi fi lxayaa waa ambiyada iyo saalixiinta alambiyaa wالصaalixuun waa dadkii helay alamnu الnafsi wالطuma'niina alqalbiya inay laab ahaan xasilaan maan ahaan degaan nolosha fahmaan aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum biظulm ulaa'ika lahum اlأmnu wahum muhtaduun baa ilahay leeyay kuwii iimaanka laga helay ee aan iimaankooda ku dheehayn shirki iyo dulmi iyo qurunqadhaadh kale kuwaasaa nabadgelya u sugnaatay hanuunsanna man camila صaalixan min dakarin aw unha wa huwa mu'minun falanuxyiyannahu xayaatan طayiba kuwaasaanu nolol fiican noolaysiinayna aladiina aamanuu wtaطmaئnu quluubuhum bidikr اllah alaa bidikr اllahi taطmaئnu اlquluub هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا qur-aanka waxaa ku cad oo si balballaadhan ugu taalla qofka diin dhab u fahma inuu qof xasiloon noqonayo degan inuu qof amni nafsiya amni nafsiya qof helay inuu noqonayo waxaa ilaahay ku tilmaamaya ama nebigu sheegaya calayh salaatu wasalaam iimaanka macaankiisa inuu helay qofka alle rabbinimo u qira dunidan in ilaahay maamulo gacantiisa ku jirto islaamnimona diin u qaatay nebi maxamedna qaa'id ka dhigtay calayhi salaatu wasalaam sideedaba bini aadamku qalbigu ka dega haddii imminka cadced kuleyl lagu taago asxaabad garanayn waxaad u taagantahy ama ciqaab lagu taago meel saxaaro oo konton digrii maraysa shan daqiiqo markaa taagantayba naftaa ku qabsanaysa waa daalaysa haddii se lagu idhaahdo meeshaa ka shaqee saacaddii mar kun dollar baad leedahay dhidid dhanaanunbaa kaa imanaya lakiin waxba dareemi maysa waayo kunka dollar baa muuqda yacnii bini aadamku dareenka weeyaan waxa macaankana leh qadhaadhkana leh waa saad wax u qiimaynayso ee ma aha oo qudha jidhku wuxuu dareemayo jidhku wax badanoo uu dareemayo oo dhib uu adkaysan karaa hadday maskaxdu tarjumo fiican bixinayso hadday shayga kan maskaxdaada iyo dareenkaagu tarjamo wanaagsan ay ka bixinayaan maadaama lagu yidhi toban kun oo dollar baad dhowr saacadood ku helaysaa tarjumada maskaxda kuu bixinaysaa waxay tahay waar adkaysan unbaa alla kaa dhigay mar dhowaad badhaanaysaa soankaa maaha nolosha qofka bini aadamka o dhammina waa saatan janno iyo waxan markuu ka fakerayo waxa ilaahay kitaabka ugu tilmaamay dunida waxa ku soo marona wuxuu arkaa inay tahay biinats waxaan qiimo badan lahayn wuxuu adkaysan karo xamili karo walidaalika uu wuxuu ku tilmaamaya dadka kii u dhib badnaa aakhiro jannada marka mar la geliyaa la ydhaha war weligaa dhib ma aragtay haba sheegin buu yidhaha weligay dhib ma arag yacni hal maruu ku ilaaba kii adduunka soo necmaystayna marka naarta la dhumbiyo halkaa maruu ku ilaaba o yidhaha weligayba dhadhama ma adag ilaahay ou qofku ku xidhnaadaa rida nafsi keena saa daraaddeed baa ilaahay nebi maxamed markii dhibtu ku badatay walaqad naclamu annaka yadiqu sadruka bima yaquuluun fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin baa ilahay waa ognay dadkani waxay dhib kuu geysteen iyo si laabta kuu cibidhiyootay ma laabtaadu inay furanto tasbiixsoo ilaahay tuka baa la yidhi waman yattaqi illaaha yajcal lahu mahraja idan waxay leenahay haddaad rabto inaad diin qiimayso xagga kalena eeg bal kuwa diinla'aanta ku dhacday waxaa ku soo dhalay galbeedka maalan dhibaatooyinka ugu waaweyn waxaa ka ah waxay dhaahdaan child delinquence junuux اlaطfaal dhallinyaro mujrimiin noqotay waa dhallinyaro oo da'da qaanuunka way ka yaryihin waana gaangis wax dila kowbu kaaga siinayaa isla markaa qaanuunno qaban maayo waa jir waa jir waa jir qaanuunkoodu de marka ded iyo tobandhaaf qaanuunku dan ninkani waana gaang waa drobout waa daraagiiste waxbuu dilayaa waxbuu boobayaa waxbuu dhacayaa mujtamacaadku waxay haysteen oo dhan buu khilaafayaa qaanuunkoodao dhan buu baabi'iyey mana hayaan si ay uga hortagaan walidaalik markii dhallinyarada ay ku badatay khawaa qalbiga jaamacadkan dunida ugu caansan jaamacad ka mid a ah, waddankan la yidhaahdo germany jaamacaddan la yidhahdo heidelberg university waa baden futemberg gobolka la ydhahdo jaamacadda ugu weyn waa jaamacadka dunida cariiq ee magaca leh bale waa jaamacadda ugu badan ay ka soo baxaan bay dhaahdaan maamuladii dalka jarmal dadkii maamuli jiray heidelberg university ayaa waxay idhaahdeen dhallintii jir ilaa jir udhexaysay ee jaamacadda sanatulula soo gelaysay waa kadeedayin bay idhahdeen dhib bay dareemayeen marka waxaynu u baahanay bay brofesorada yidhahdeen jaamacadda in lagu kordhiyo maadad la yidhaahdo maadatu sacaada koors lagu daroo ah koorska sacaadada la yidhaahdo gobolka khubaradiisi siddeed ka mida loo saaray inay dejiyaan maadad dhallinyarada loo dhigo oo u sharxaysa bal sacaadada iyo sida loo gaari karo waxa ay sharxayaan waa maado saddex marxaladoodoo kala dambayse qofka la marinayo haddaad contentiskeeda akhrido waxa laga yaaba adigu inaad qosli lahayd waxa la isu dhigay iyo wuxuu yahay iyo waxa activitiga la samaynaya wuxuu yahay laakiin waxaan uga danlaya wakhtigoo cidhiidhaya daraaddeed waxa ay danaynayeen waxay ahayd un in dadku sacaado helo macnaheed waxa weeyaan dhallinyaro sagaal iyo toban jir siddeed iyo toban jiraa laga laayay farxad iyo sacaado dabeetana waxaa loo baadi doonayaa koorsi cilmiyeed jaamacaddu ay dhigto oo ardaygu qaato oo la yidhaahdo sacaadada ha la baro nabiguna wuxuu leeyay qad aflax man aslam warusiqa kafaafa waqanacahu allahu bima ataa waxa liibaano guulaystay qofka islaama ee ilaahay kafaaf wax ku filanna ku arsaaqay oo ku qanacay inta la siiyey maanta hu united nationka wallaantiisa caafimaadku waxay tilmaamaysaa in every forty second in qof bini aadam isdilo in every forty second in qof bini aadam uu isagu isdilo waxay afar boqol iyo konton milyan oo dadka ka mida ah ayaa idiraabaad nafsi iyo casabiye qaba psychological disorder iyo xanuunno qaba waxay tilmaamayaan haddana isdilku caalamulislaami buu ugu yar yahay marka loo eego dunida inta kale waa cajiib dunidaynu maanta ku noole caalamulislaami waa ugu problem badan dagaalada dhulkay ka jiraan waa dunida muslimka faqrigu dhul ka jiro dowladaha mustabiinta ee dictatorshipka ee dadka laya xidho ee burburiya waa meeshu ka jiro dadka aan xorriyad haysana waa meesha ka jiraan systemska caalamulislaami ka jira waa damasko waa wixii sababi lahaa in isdilku noqdo maximum haddii si caadiya loo xisaabiyo waxay in la yidhaahdo inta muslimku dego ayaana dunida ugu dhimasho badan in la yidhaahdaabay ahayd sida loo jigaay haddana waxaa la leeyahay kuwaasaa ugu isdil waay sababtu waa maxay dadkii faqrigu hayay ee political instabilitygu hayay ee dowladaha dictatorkii haysteen ee dagaaladu ka jireen inay iyagu haddana noqdaan kuwa u isdilka yar leh marka loo qiimeeyo la barbar dhigo kuwa kale sababtu waxa weeyaan waxay rumaysan yihiin sabab kale ma jirto maanta yurub iyo dunida waxaa laisku dayayaa dadka in la madadaaliyo dadka in nolosha la ilowsiiyo bini aadamka bay yidhaahdaan xadaaradda maanta joogtaa laba siyood mid un waa in nolosha lagu ilowsiiyaa dhan waa in ragga lagu fasaxo oo dee yurub iyo north america iyo dhulkaasi dowladaha iyo dadku waxay isku waafaqeen toddobaadkii dadkoo dhan dalkoo dhamme laba habeen inuu waalaado in yarina wadanka ilaaliso shan maalmoodna in lama yarqabay laisku waafaqay waddanku shan maalmood waa miyarqab iyo shaqatag laba maalmood waa waalli iyo matag iyo madax wareer wasiirkii laga dambeeyay ubaad arkaysaa waana mamnuuc inaad gaari kacaysaa adiga darawalkaaga iyo wixii dhibana waa cabaysaa waxaad ku qasbantahay markaa inaad tagaasida raacdo waa iska aamino tagaasida waa la raaca wasiir iyo madaxweyne iyo kanoo isku kaajayo meel yaallu badanka ama kharaansanoo taxi kuma tagay oo taxiilu leeya iga maydh bixi kharashkii mataga bixi waa madaxdii waddanka maamulaysa dee innagu wada noolaada inagoo miyar qabna waa gara weynaybe iyagu waxay garteen bal labada habeen in layska wada waallaado in yarina waddanka ilaaliso oo maamulka iyo xaraasada waddanka gacanta ku haysto intaasi habeenkaanay waxba cabin inta kalena inay waalidooda haysato marka waddannada yurub maanta saddex wax mid uun baa dhallinyaro lagu hayaa tanfiiskaasi ah wiigii laba cashaa neefta laga sii daayo markuu soo karaba neefta laga sii daayo oo shanta kalena dee waad ilaa labada casho waalidu waa lacag bay joogtahay waa inaad lacagtii keentahay sakhradaa iyo daroogadaayo waxa in la cabo ama maahee malaahida haddaad ka baxdo in cayaara lagugu mashquuliyo ama maahe muusig ka dhallinyaradu sida loo tanfiisiya ama dadka neefta looga sii daaya blockicali maanta yurub waa dadka inna cayaar bay ku wareersantah manchester baa badisay iyo liverpool baa ka badisa laysku haya oo habeen iyo maalin baa intaasu ka warramaya ka sheekaynaya inina heblaayaa heestiya hebel baa soo baxay hees kala soo baxday muusig buu ka warramaya inna waa cabsan tahay waa qaab dadka neefta looga sii daayay si aanay isu dilin ilaa hadday miyir qabaana soo wada jeedaan waa khatar miyir qabka badan oo aan dee caqiido wadan waxaan leenahay dhan labaad haddaba aan ka eegno wakhtiga kooban markay diinla'aantu dhacdo akhlaaq basay noqotaa bini aadamka akhlaaqda ilaahay baa ku abuuro waa min alfitra horta marka hore ilxaadka iyo wax kan waxyaabaha qaarkood waa iska yeelyaal badan baa jira qofku wuxuu iska yeelyeelo o ismarsiinin waana jiraan dad shubahaad galo oo khalkhalku ku yimaado laakiin waxaynu ka warramaynaa falsafa lilxaadiya ee kiisa marka la qaato morali waa sidee ma la hayaa moralska wax lagu dhiso lagu bineeyo ilan akhlaaqda falsafat alkhayr washar waa inay jirtaa philosophical position ay taagan tahay oo falsafad ka dambaysa falsafa lilxaadiya waa falsafa aan rumaysnayn ilaah iyo adduun iyo aakhira iyo waxmatoona rumaysnayn dan maxaa lagu salaynaya nitsha filosofkii waalaaye jarmalka ahaabaa wuxuu yidhi ina alakhlaaqa wاlraxma wاlصabr wاlcaطاء wاlcaطf wاlإxsaan xiilaة ibtadacaha الضucafاء likay yastafiiduu min munjasaati اlaqwiyaaءi wayastacطifuunahu filosofiyadii waaweynaa laga dambeeyey akhlaaqda iyo naxariista iyo sabirka iyo waxisasiinta iyo isunaxariisadka iyo samafalku waa taagtiig buu yidhi foqoradu ay samaysato oo dadka wax qahista la rabo in lagu maalo buu yidhi yani maadaama aanu ilaah iyo aakhiro iyo wax kala rumaysnayn waay dadkan wax loo siinaya haddaad maxweydo dee dhiman buu ku leeyahy maxaad u noolaanaysaa nolosha dheeraad baad ku tag walidalik markay falsafadahani kor noqdeen yurub waaba isku dayday dadkan iminka xuquuqda mucawiqiinta hadda waad maqashaan soo dadkan handikabiska ah yurub wakhtiyaa jira baarlamaanadoodu saxeexeen mucawiqiinta in la laayo wakhtiyaa jira baarlamaanadoodu saxeexeen mucawiqiinta oo in la mudo inaan wax dambe inugu dhalin uma taakayna mucawiq dambe nits markuu caynkaa lahaa maarkisna cagsigeedu lahaa in alakhlaaqa xiilatun ibtadacaha alaqwiyaa liyastadcafuu biha ducafaa buu isna lahaa dhanka kalu isna taagan akhlaaqdani waxaana sheegaysaan waa taagtiig buu yidhi ay kuwa xooga badani burjuwaasiyiintu samaysteen si ay foqorada ugu gumaystaan buu leeyay fidor dofatist ayaa wuxuu qoray riwaaya uu u bixiyey ida lam yakun ililaahu mawjuuda fakullu shayin mubaax haddaan ilaah jirin dee wax waliba waa xalaal buy wax waliba waa bannaan yihi ilaa cidba isqabsan mayseen cidba mar haddaaad cid aad uga dambaysaa haddaanay jirin oo qaanuunka dowladdana dee ka dhuuma un innagu ma waxaynu ka dhuumanaa qaanuunka dowladda si aynu u ilaalinno dadka inayna dilin mise waa shay khuluqiya akhlaaqaynu rumaysannahay wuxuu u arkayaa maanta joogaan soo qabana maalan lawrence crows lawrence crows waa fiisyaai nadariya mutakhasis ku ah malaaxidadan dhowrka ee hadda aadka u qaylisee buuqda ka mida ah. waa qoray la yidhaahdo waxla'aan baa wax dhasha markuu caqligu kaa tegayo ninkii dhammaa fiisiiska habaa buug qoray ku min alcadam min laa shay shay min laa shay bug la ydhaahdo qoray cadamkaa wax ka dhashaa kaas iyabaa dood galay nin la ydhaahdo xamza trotust miyaa la ydhaha magac adag buu leeyahay waa nin muslimo asalkiisu griig yahay munaadarada markii ay socotay dooddubu wuxuu weydiiyey hal tuctabar zina almaxaarimi khaطa'an dadka maxaarimta ahi inay kala zinaystaan ma dembi baabuku ma waxunba walaashaa hooyada eedada kuwa kan ma waxunba markaasu wuxuu ku jawaabay aniga iima caddaa wax gafoo ku jira buu leeyahy akhlaaqdu halkaasay maraysaa markaa miisaankiisa khuluqiga wax ku qiimaynaya wax gafi ku jirin markaasay dadkii ku qosqobsaleen john bol waa filosofkii wujuudiga ee ugu weynaa aa nin caan ahaa casriga wuxuu ka mid yahay waa raggii nobel briceka diiday nobel brice baa la yidhi adabkaagaad ku qaadanaysaa maashu wuxuu yidhi aragti aan ka soo hor jeedo nobel bricekeedana ma rabo uu diiday inuu qaato john bol sarton waa falsafa alwujuudiya qowlada ay uga dambeeyaan ayaa wuxuu leeyahay ninka wujuudigaa buu leeyahay yacni falsafa alwujuudiya cidda aaminsan dhib aad u adag bay ku tahay mar hadduu rumaystay inaan ilaahay jirin sida uu ugu helo buu leeyahy imkaaniya lilcuhuuri calaa qiyamin fii caalamin waadix values ama akhlaaq ku salaysan qiimo la garanaya inuu helaa waa dhib buu leeyahy yacni asalkaa haddaan duminna buu leeyahy akhlaaqduna waa la dumaysa richard dawkins wahmulilaah bugan la ydhaahda ninka qoray mulxidka ee caamkaa bale hadda afhayeenkooda ku sheegi karno odagii john flu dabadi antony flu dabadi ayaa wuxuu leeyahay wuxuu soo qoray twitter uu leeyahay fi hada alcaalam laa yuujad sharun walaa yuujad khayr laa yuujad siwa laa mubaalatun camya wacdimat raxma min asacbi jiddan addifaacu can اlqiyam اlakhlaaqiya اlmuطlaqa calى ardiya أkhra kayr اddiin haddaba ninkii laha diin ma jirto aad bay u adagtahay intuu wax soo sharxo wuxuu leeyahy aad bay u adag tahay inaad valueska difaacda iyo akhlaaqda adigoo aan ku tiirsanin diin buu leeyahay diin la'aan iyo akhlaaq inaad isla heshaa buu leeyahay waa kii lahaa ilaahay ma jiro ayaa haddana wuxuu leeyahay diin la'aan iyo akhlaaq inaad isla heshaa waa adagtay been loo baahdaa ma jirta de hadday diintu been tahay maxaa loogu baahanaya been looma baahdo david berlemiski waa isna filosof mathematician ah oo weliba allaa adria ah agnostic agnosticsku waa allaadriyin waa kuwan leh ilaahay inuu jiro iyo inaanu jirin midna anuu garan maayo laakiin hal midun baan aqaanaa buu yidhi waxaan aqaanaa saynis yahaan inaanu caddayn karin ilaahay inaanu jirin saynis inaanu taa caddayn karin iyada waan aqaanaa buuli laakiin inuu jiriy inaanu jirin mina garan maayo marka qoladan malaaxidadan kale le cilmiga sayniska wax sheegayu ka soo horjeedaa wuxuu le waa beenti saynis ma caddayn kara masalada tan haddana anugu adilo filosofiyo aan garanayaa ma jirto ayaa wuxuu sharxay defaniskigan sheegayey rawaayaddiisii buu sharxayaa dabeetana wuxuu tilmaamayaa uun inay qadiyaddu tahay haddii ilaahnimada laga tago iyo diinka akhlaaqduna inay raacayso richard dawkins baa mar kale la weydiiyo wuxuu soo qoray twitter buu qoray uu leeyahay alijhaadu ficlu akhlaaqiyu ومشروع طالما ليس هناك ألم لأن الجنين في بطن أمه هو أقل إنسانية من أي خنزير wuxuu leeyahay ilmaha in la soo rida waa ficil akhlaaqiyad buu leeyahy waa wax fiican oo bannaan mar haddaan islaamkuna dhib aanay arkaynin waayo buu yidhi ilmaha caloosha ku jira doofaarkaynu gowracna wuu ka liitaa buu leeyahy yacni bini aadamnimada qiimowmaah hadhow baa lagu odhanaya ilxaadka waxa ay u qaateen xorriye iyo kan iyo kan iyo waa sheekebareley kolba dhan laysu tilmaamayo peter sanger waa mulxid haddana waa filosofi akhlaaq australia peter sanger waa mulxid australia laakiin waa ustaad alfalsafa alakhlaaqiya ayaa wuxuu leeyahay bini aadamka iyo xoolaha in laysku daro ay rag iyo dumar isu noqdaa aniga dhibuma arka buu leeyahay bini aadamka iyo xoolaha in laysku daro waa in rag iyo dumar isu noqdaan wax gafoo ku jiraa meesha ma muuqda buu leeyahy mar haddaan dadkana la dhibaynin xayawaankana la dhibaynin arrinku waa iska mubaax buu leeyahy waxaan uga dan leeyahay diin la'aani akhlaaq la'aan bay dhashaa iyana waa qodob labaad kii hore waaliya bay dhalaysay iyo naftu inaanay deganayn ka labaad waxaanu leenahay akhlaaq la'aan bay dhashaa wakhtigu say igu simi maayeena wax badan oo kala tilmaamo laakiin aan bal bulsho ahaanna hal tusaale u bixiyo mujtamaca maxay u tahay garanay qofku inuu keligii ilaahay iska caabudo waxtarka ay u leedahay bersonali laakiin bulshada faa'iide ma u leedahay ka bulsho ahaan ka mujtamac ahaan ha iyadana diinla'aanta waa khatar hadday bulshadu ka bulsha u diin gaasho bulshada inay faa'iido u tahay waxaad garan kartaa qur-aanka haddaad akhrido ambiyadii ilaahay soo diray zamanno kale nooca soo diray dhibaatooyin kale nooc inay xallilaan loo soo diray mashaakilaadka u yimaadaan kuwala wada noocaha waxaa la yidhi waxaa ka bilowdaan tawxiid inaad dadka ugu yeedhaan nebi shucayb tolkii dhibaato dhaqaale iyo boob kalea ka jira loo soo diray nebi luud akhlaaqiyaad kalea ka jiray saalax ama amuud iyo caad dhibaatooyin kale haystay qolo walba mashaakilkeedu mashaakil kale wuu ka gedisana sidaa taarikhda bini aadamku ay isu gedido haddana ilaahay markuu rususha diray rasuul walba waxaa la yidhi waxaad ka bilowdaa inaad dadka ilaahay ku xidho waa sababto ah waa maxay waxay dhahdaan waa furaha ugu yar ee ugu fudud ee bini aadamku ku xugo waa miiniska haddiiba waddo wax lagu saxa dowladda maraykan saynu ognahay january january waxay qaadatay inay distoorkeeda wax ka bedasho saa taqaaneen distoorada in wax laga bedelaa aad buu adagyahay dowladdu inay qawaaniin kala soo saarta waa fududay laakiin amendmentska waxaa la dhahaa in distoorka la bedelaa waxay ku xidhaan dowladuhu kriteria aad u adag dabeetana dowladda maraykan waxay dooratay inay distoorka wax ka bedasho federal stateka distoorkiisa in la bedelo waxay qaateen go-aan ah amendmentka siddeed iyo tobnaad in la sameeyo wax ka beddelkii siddeed iyo tobnaad ee laguma sameeyo distoorka maraykan intii uu jira in la qaato qodobkaasi waxa uu sheegayaa in khamriga la mamnuuco markaa aftaa dadweynaha laga qaado dadweynuhu way u codeeyeen kongreskaa la mariyey wuu aqbalay sinatka la mariyay waa aqbaleen dowladdaa saxeexday wuxuu noqday qadiyad distooriya oo lagu daro amandmadka siddeed iyo tobnaad oo lagu qoro distoorka dalka maraykan khamrigu inuu mamnuuc yahay wakhtiga qaanuunku soo baxayaa waa january waxay idhaahdeen sanadna aan dadka siino oo january rohibihanku ha bilaabmo mamnuuc isku wakhtigaasuu bilaabmaya halkan sano dowladdu ha samayso marka wacyigelintii dadka marka wacyigelin baa la bilaabay iskuullada jaamacaadka madaarista meel kasta laga bilaabay waxaa la bilaabay iclaamka iyo jaraa'idka iyo wax wax qoroo dhan lagu faafiyo waxaa la bilaabay yacni si kastoo dacaayad dowladi ugu samayn karto balaayin min alkoobiyaat baa la qoray maalgelin baa si kastaa loo sameeyey january conty markii la soo gaadhay mamnuuc buu noqday laakiin dadkii waxay bilaabeen waxay u bixiyeen blind bix alkhanasiir alcamyaa khanasiir alcamyaa waxa weeyaan waa warshado cusub oo suuqa madooba oo khamriga sameeya oo iibiya dowladdu markaa dagaal bay ku qaaday iyo xadhig iyo xabsi iyo waa la waday waday waday waday dowladihii kala dambeeyoo dhammi go-aanka waxaa la yidhi waa go-aan historiyade ka noqosho ma leh dowladdu waa inay fulisaa waa qasbanta sidii bay lagu waday maraykan dhowr iyo toban sannadood baasaa loo waday dowladda maraykan oo aan dilku badnayn laba boqoloo qof baa la dilay sabab ku xidhanta khamriga iyo dembiyadiisa laba boqoloo qof malaayiin baa la xidhay xabsiga la geeyay intaasoo ijraam baa dhacay markii dambe dowladdu go'aana bay qaadatay in la fasaxo abril ay haddana dowladdu dib u fadhiisatay distoorka in wax laga bedelo dib loo bedelo hal qodob bayuu la soo hadhay federaalku oo ah khamri intaa leeg boqol mililitir ka badan haddii jidhkaaga laga helo dhiiggaaga haddii laga helo inaanay kuu bannaanayn inaad gaadhi kaxaysaa wixii ka soo hadho bay idhaahdeen stateska u madax bannaan state weliba wuxuu ka yeelaya federaal distoorkaa laga saaray state weliba waxbuu xarxariiqay adigu khamrigii waa la fasaxay aqoon-yahankooda buug qoray wuxuu leeyahay nin la yidhaahdo samuel mills oo buug qoray la ydhahdo learning about alcohol ayaa wuxuu leeyahay khamriga maxaa loo fasaxay ma cilmi cusub baa laga ogaaday ma aqoon baa soo rodhay ma wanaaggiisaa la gartay intaa midna ma jirta buu leeyahay aqoontu xumihiisu may sii kordhisay buu leeyahay inuu balaayo sun la fasaxo yahay ayuunbay sii kordhaysay laakiin waa maxay almancu qad fashal muu ku gebagabeeyey mamnuucistii baa fashishay unbuu yidhi waa loo taagi waaye dee u taag weyne inaga sii daayay noqota taarikhdan dib idiin celiya kun iyo afar boqoloo sannadood ka hor wakhti aan iclaam jirin oo waxaa soo dhami jirin ummadaan saynis aqoonin oo jahli ku sugnayd oo jaahiliyadii carbayd oo dowlad la'aan ahayd oo waxa ugu badanee dhigtuba ka haysatay ahayd adabd in la kontarooliba karo wadan fasaxa oon qaanuun ka jirin oo labadii dowladoodee waaweynaa qabsanba kari waayeen oo dad un duula oo isdila oo baadiya iskaga noolo aan la xukumin oo khamriguna caadadooda yahay iyo dhaqankooda iyo ragannimo iyo kufaanu yahay gabay carbeed oo macno sameeya lama tiriyo saddex shay haddii aanay muqadamo u noqon gabay soomaaligaasoo hoyaalay hoyaalaya lama idhaahdo dabeetana ma yidhaahda ninka gabaygii xalay saqdii dhexe maraan hundaa wax igu soo degay saasaynu idhahnaa ama waxaan la mida unbaa muqadamaadka inoo ah carab waxaa muqadamo u ahaan jirtay khamro ammaanteed gabadh sifaynteed iyo faras ammaantii saddexdaasaa u ahaa muqadamada gabay carbeed nin gabyaayo carbeed hadduu rabo inuu gabay isku dayo waa inuu saddexdaa sheegaa ummadday caynkaa u ahayd meelaha khamriga lagu cabo calan baa sudhnaan jiray alghaaya la yidhaahdo iyo xumuhu dhulka ay ka jiraan waxay tilmaami jireen ninka taajir haddaad maqasho inuu yahay ninka khamriga iibiya dadkaba wax kaloo lacag haystaa kaana maanay jirin ee lacagta ugu badan la ragga halaayihiin ragga khamriga saxaabadii caynkaa ahayd ee dhaqankaa ku noolayd ee saa ayuu nebi maxamed u yimi calayh isalaatu wasalaam ilaahay ugama bilaabin khamrigu waa mamnuuc an iyo toban sannadood baa muslimna la ahaa khamrigana la cabayay saddexiyo tobankii sannadood imaka la joogay khamrigu xalaal buu ahaa dadku waa cabayeen muslimna waa ahaaye madiine markii la yimi laba sannadood oo kale buu iska ahaa xalaal oo kolba in yar yar laga hadlayay tattakhiduuna minhu sakaran wa risqan xasana mar la oo risqa xasankaa gaar loo saaro isagana gaar loo saaro iyo mar la yidhaahdo walaa taqrabu salaata waantum sukaara waa bal wakhtigaa salaadaha tukanaysaan u joojiya oo qofkuis idhahda maalintii haddaad cabto salaaddaa kaa xumaanay habeenkiisii cab oo ku seexo adigu shan iyo toban sannadoodba khamrigu free ahaa laakiin shan iyo tobanka sannadood dadka mabaadi iyo caqaa'id iyo diin baa la baraya wax la baraya naftooda say u kontrooli lahaayeen wax la baraya aakhirada iyo ilaahay rumaysnaayeen waxaa la baryay qur-aankan makiga oo nabi wuxuu ka warrama inta ugu badan leh ima alcaqiida aw alakhlaaq bes inta ugu badan leh labadaasoo ka warrama wixii caqaa'id ku saabsan dadku waxay rumaynayaan aakhiro iyo janno iyo naar iyo waxaa jira adduunya siduu yahay ama akhlaaqiyaad iyo wax lagu dhaqmayo markuna aayad qur-aani soo degtoo la leeyahay maxay fajtanibuu ka dheeraada la leeyahay nin waliba koobku hayuu iska quba odaygii ingiriisee caan ahaa ee la odhan jiray tonbi tonbi waa taarikhyahanadii ugu waaweynaa ee casriganba soo mara waa ninka ugu ballaadhan kitaabkan xadaaraadka caalamka ka warramaya waxaan filayaa toddobiyo labaatan civilization oo dunida ka mida buu ayuu u taariikhaynayaa bug buu leeya la yidhaahdo civilization on trial muxaakamat alxadaaraat wuxuu kaga warramaya civilization on trialku dhibaatooyinka jira marka waxa uu tilmaamay dhibaatada khamriga iyo akhlaaqiyaadka la socda dunidu xal u heli maysa buu leeya ilaa bilislaam mooyaane muslimna maaha isagu waa gaal ingiriis oo caalam islaami dhex maray oo taarikhda muslimiinta wax ka qoray oo berigii hore dowladda ingiriis qoladii la taliyaasha mukhaabaraadkiiyo beliya baaska u ahaa brofesorna ahaa markii dambena maraykan qaatay oo maraykan u ahaa khabiirkaasi wuxuu leeyahay dunida reer galbeed xal u heli mayso khamro iyo akhlaaqiyaadka xun ilaa iyo bil islaam mooyaane shuruurtaa waxa quray dunida ka baabi'in karaa buu ley islaam waxaan leenahay marka even doo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam agtiisaan technology ool dowlad qaanuun iyo buulis wadataanay oolin jaamacaad iyo iskuulle iyo koorsooyin la bixiyaanay oolin haddana bini aadamkii intuu bedelu khamri ka joojiyey dowladda maraykan xoog iyo xoole waxay lahayd intay isku dayday ayay khamrigii u taag weyday maanta dunida waxaa soo socda dhowaan in la fasaxo daroogooyinka o dhan hadda way bilaabantay hadda light drugska waddanno badan baa fasaxay wadannada qaarkoodna xagga caafimaadkuunbay u fasaxeen wadannada qaarkoodna waxoogaa meele lagu kayfo unbay yidhahdeen ha loo sameeyo halkaa lagu cabo waddanada qaarkoodna kuwantatiga la iibsanayuunbay yidhahdeen waa inaanu intaa ka badanin waddanada qaarkood meelo gaar iyo goobo gaaroo dunidu inta isugu timaado intaa haddaad ku jirto waad ku cabbi kartaa haddaad se ka soo baxdo ma cabbi kartid bay u sameeyeen waddanada qaarkood waxay dhaheen wixii aan tijaaro gelin yaan qofka lagu qabanin xogaagu isagoo cabaya hadduu booliisku ku qabto oo aanad wa intaa yaala iska sii daayo laakiin wixii baax mushtaruun ha la qabto way soo socotaa iminka intaasaa la fasaxay laakiin waxaanu filayaa dhowaan in la fasixi doono ma cilmi lagu ogaadaa loo fasaxayaa maya dowladaha u taag waayo mancigiiba socon waayo idan bini aadamka waxa kantaroola wuxuu rumaysan yahay qaanuunkuma kantaroolo bini aadamka qaanuunkuma kantaroolo waxay dhahdaan wadannada waaweyn waddan ka mid ah ayaa leybku dumay nalkaa baktiyey laba saacadood maqnaa goor habeenna nalku hadduu duma maxaa dhacaya dee ool alaamis waa seexanayaan wax waliba ah waa meel waliba waa furi waa doobi kartaa weeyaan magaalada dhammaanteed waa caasimadaha waaweyn adduunyada mid ka mida ah, waliba caasimadaha baac mushtarkaa dhammaanteed waxay u kacday nin waliba inuu labadaa saacadood ka faa'idaysto inuu wax boobo bangi dhac dukaan dhac meeshan dhac meel walba boob waxay dhahaan laydhkii wuxuu baxay iyadoo abaqa alwusta ay ku rarantay alaabooyinkii waxa injineer iyo dhakhtarsida tv yar iyo alaab u xambaarsan waayo dadka damaayirta akhlaaqda dhaqanka diintaa qabta ee maha qaanuunka qaanuunku wuu kaa jiifaayo waxaa doonto samee waxba ma tarayso waxaan leenahay ilaahay wuxuu leeyahay afaman yaclamu anama unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acma inama yatadakar ululأlbaab ayuha اlأxima waktiguna wuu yari dadkuna dee weel maaha wax lagu shubo ee waa la tilmaamaa tilmaamtaan bixinayaa waxay tahay oo markaan soo koobo diinta bini aadamku kama maarmo waana sababta ilaahay uu inoogu soo dejiyey qof ahaan ugama maarantid akhlaaq ahaan ugama maarantid bulsho ahaan ugama maarantid qaanuun ahaan dhaqaale ahaan siyaas ahaan baababkaa kama warramin laakiin waxaan ka warramoo qudha dadnimaduba inay lumayso in xayawaanka aan laga gadisnaanaynin oo dham ay baaba'ayaan hadday diimuhu lumaan waana xagga iminka usii socoto kullamaa dunida diimuhu ama kristan ha ama yuhuud noqoto ama sii cadaadiyo sii yaraato fawaaxishta iyo xumaha iyo dhibtaa soo socda oo qaanuunnada ku soo biiraya dowladnimada iyo waxa kale kullamaa tadayunka dadku uu batana waxa yadhaada akhlaaqiyaadkaa bataa markaa dhaqanka fiican iyo waxa kan baaya bini aadamka qaanuun ma ilaalin karo corrubtionka qaanuun quri ma celiyo akhlaaq baa celisa diin baa celisa dhaqan baa waxaasaa celiya saa daraaddeed qofna diin ugama maalaado bulsho ahaanna lama kontroli karo lama maamuli karo dadka haddii xerada laga sii daayo xerada diimeed hadday ka baxaan lama kontroli karo si awgood waxaan leenahay dadkiina aqoon-yahanka ah waa inay diintu muhimad gaara idin yeelataa oo idinku dadka horkac u noqotaa si dadka diintooda iyo islaamnimadooda iyo aakhiradooda loogu hayo waxa ka dambeeya ka dhashaana waa fasaadu waaqaca reer galbeed soo dhadhamiso soo aragtoo la noolaatay maaha cid v ka daawatay ama shaqo ka soo qabatay ile waxaan ka warramayaa qof la dhaqmo nolosha la wadaagay nolosha waxaad la wadaagaysaa markaad arday la noqoto la shaqayso dadku waxay cunayaan waxay ka fakerayaan waxay ku sheekaysanayaan siday dunida u arkaan siday wax u arkaan markaad arag waxaan tviyada laga sheegayaa waa brotocollo waa system censorship soo maray oo ah. laakiin bulshada waaqeceeda markaa tagto wax kale aad arkaysa taa macnaheedu maaha inay wada baabado yurub imanka dhimanayso maya technology iyo xoog weli ay ku noolato adig ay kugu gumaysatana weli way haysata oo dhukdhuqdaa ku tegi mayso laakiin waxaan ka warramayaa dadnimadii inay sii liidato dunida inta kalena intay dabada ku martaan hadday god ku dhacaan duniduna waa kula dhacaysaa haddaan iyaga iyo dadka kaleba laga badbaadin sal اllah عalى mxamad وعlى ali وsaxbi وsلم واlxamdu lilah رab العaalamiin